الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المصنف رحمه الله إبدال الميم تبدل الميم miimtii waa la bedelaa min الnuun الsaakinة nuunta reeban baa laga bedelaa إidaa waqacat haddii nuunta reeban ay dhacdo qabla اlbaa'i ba horteed haddii ay dhacdo wadalika kaasna fii qowlika ibdaalkaas wuxuu dhacaa hadalkaaga dhexdiisa aada tidhaahdo fii cambarin iyo wa qambarin aad tidhaahdo cambar iyo qambar bilmiimi miima akrido cambar iyo qambar markeedii hore saasuu ahaa cambar waa digada oo nibiriga ah baa waxaa la yidhahdaa cambar waana haddee alaab qaali ah ilaa waa hore saasay qaali u ahayd cambarna waa nin magaciis cambar nuunta saakinada ah waxay dhacday soo maaha albaa'i sooma dhicin nuunta saakinada ah oo qabla albaa'i dhacday waa in miim loo bedelo marka la akrinaa marka waxaa leedaha cambar laakiin marka la qora hadda sideedaa loo dhaafaa qambar baa leedaha kan asalkiisii qambar buu ahaa qambar markii tajwiidka la joogo kan waxaa loo aqoon jiray maxay iqlaab nuunta saakinada ah iyo tanwiinta tanwiinta laftigeeda waa nuun saakina eh axkaamteedii waxaa ka mid ah afar xugun bay leedahay iqlaabka iqlaabka waxaa loola jeedaa nuunta saakinada in miim loo bedelo waana haddii ay dhacdo eh, qabla ama hal kelimadaa iskula jireen sida kuwaan oo kale qambar iyo cambar ama laba kelimadood sida min bacdi oo kale min bacdi saasaa loo akrin laba miin baa akrine wakadalika waxaa kaasoo kale ah imra'atun shambaau badelan meeshii aad dhihi lahayd min shanba meeshii aad dhihi lahayd shamba baa leedahay nuunta sakinada waxay dhacday qabla albaai bay dhacday marka miim waa in loo bedelo shambau waa in la yidhaahdo rajulu ashnab imra'atun shambaa baa lahaa ashanabu waa dhaldhalaalka ilkahaba baa waxaa la yidhahdaa ashanab marka haddii ninka ilkiisu ay dhaldhalaalayaan maa ul asnaan bay dhahaane waxay yidhaahdeen ninkaas waxaa la yidhahdaa rajulu ashnab haweeneyda haddii ay haddii haweeney ay taana waxaa la yidhahdaa shambaa sida axmar iyo xamraa loo kala yidhaahdo fain taxarakaت haadihi nuunu nuuntan hadday xarakoobdo lam tuqlab miima miim loo bedeli maayo taquul waxaad leedahay canaabiru waqanaabiru badi horteed soo ma dhicin laakiin labadooda hadda waxaa udhaxeeya alif baa udhaxeeya nuuntii marka sideedaa u dhaafee canaabiru waa jamcu cambar waqanaabiru waa jamcu qambar wالshanabu wاlcinabu saasaa leedahay nuuntii way xarakoobday hadda ba'dii iyo nuuntii maanta looma dhexeeyo wamaca dalika dana loo bedeli maayo miim sababtu maxay tahay liannaha mutaxarika washanabu walcinabu wabtubdalu miimti min alwaa waaw baa laga bedelaa fii famin fam dhexdiisaana looga bedelaa wa asluhu asalkiisa fam wuxuu ahaa fawhun fawhun buu ahaa biwasni fawzin fawzin buu wasni ahaa faclin caynulkelimaha marka waxay tahay waaw oo liibaan ah wa thawbin iyo maro iyo wa thawrin dibiga meesha qawrin uu leeya waa thawrin kelimada asalkeedii fawhun saasay ahayd haadii baa waxaa loo bedelay waxaan dhihi lahaa haadii baa la xadfay oo laamulkelimaha ahayd markaas waxaa kuu soo haray faw soo ma kuu soo harayso xarakaadka icraabku waa inay waawdu qaadato marka ilaan ha qaada jirtay waa la xadfay litakfiifi baana loo xadfay haadii oo laamulkelimahayd markii la xadfay xarakaadka icraabka wuxuu usoo wareegaa waawdan oo caynulkelimaha ah marka waa in la yidhaahdo fawun fawan fawin waa in saasoo la dhaho haddii sidaa la yidhaahdo oo xarakaadka iyada ay kusoo wareegaan iclaal baa gelaa taxaraka xarfu lcilati wafataxa maa qablahu faquliba alifan baa ka dhacee markaas waa in alif loo rogo alif haddii loo rogo aliftaas way dhacee iltiqaau saakinayn darteed bay u dhacee sababtoo ah nuuntii saakinada ahayd oo tanwiinta ahayd baa aliftan ka dambeeya hadda marka fawun aan leenahay waawdaasoo tanwiintii kama dambeedo nuun saakinada ahayd alif haddaan u rognana waa sidoo kale alifta marka way dhace hal xaraf baa marka kuusoo haraaya oo faaul kelimaha ah fa'da bisa kuusoo hare in marka hal xaraf lasoo reebay xoogaa karahsadeen see la yeelaa waxay yidhaahdeen wawdan icilaalka uu ku imaana markuu ku yimaado kadibna la xadfaa waa in loo bedelo miim miimtaasoo xarakaadka hadday qaadato aan la xadfin ayada waawdii baa marka waxaa loo rogay miim markaasaa waxaa la yidhi famun oo maxaa loogu rogay ad way isu dhow yihin xagga makrajka isaga dhow yihiin miimtaani marka waxay beddel ka tahay waawdii ayadu way u adkaysa kartaaho waa xaraf xoog leh xarakaadka way u adkaysa kartaa markaa famun saasay ku timid بوزن فوز وثوب وhور فxdفت الأواadي waa la xadفay oo laamklmed وbdiلت baa mima miim loo bedelay fain xaqarta haddaad taskiirine ow kasarta ama haddaad jamcu tafsiirkeeda rabto radadta alasla asalkii baa u celine almubdala asalkii la bedelay baa soo celine faqulta waxaa leedahay fuwayhun baa dhehe waawdii waa soo laabatay soo ma aha way soo laabatay haadii oo maxduufada ahayd ayaduna way hee way soo laabatay ilaan taskiirka ugu yaraan waa inuu saddex xaraf helo saddex xaraf waa inuu tagsiirka helo tagsiirkana waa sidoo kale saddex xaraf haddii marka uu u baahan yahay haadiisii waa lagama maarmaan haadii hadday soo laabatana haddii bawdeeduna iska soo laabanaya markaas meeshii xaraf ajnabi ka keeni lahayd laamulkelimihiisii maxduufada ahayd keen marka fuwayhun ya-dan waa yaa oo taalitada ahayd wa afwaahun afwaahna waa afcaal afcaalu maamulkelimihii waawdii waa soo laabatay iyadana ibdaalu taa'i taadii oo la bedelo tubdalu taau taadii waa la bedelaa min alwaawi fii hantin hanti baa looga bedelaa liqowlika maxaa yeele waxaa leedahay hanawaatun baa dhehe hantin waa midkii hanuuka asalkiisa uu ahaa hanuuka alhanu ashay baa la dhihi jiray soo ma ahayn haddii markaa la rabo in la taaniifiyo hantun waa in la yidhaahdo asalkiisana wuxuu ahaa dee markii uu mudakarka ahaa hanawun saasuu ahaa hanawun hanawun markii uu ahaa waxaan dhihi lahaa hanwun dheh maclasaf nuuntu way reeban tahay hanwun markiisi hore saasuu ahaa kadib waawdii baa waxaa loo bedelay ta markaasa waxaa la yidhaha hantun saasaa la yidhi liqowlika maxaa yeele waxaa leedahay hanawaatun saasaa dhehee aliftii taada u dambayda had waa aliftii jamci aliftiiyo taadii jamculmuana saalimka uu lahaa inta kalena hadda waa fa'dii iyo cayntii iyo laamtii soo ma aragtid marka in laamulkelimaha uu waaw yahay soo uma jeedid wa fii bintin wa ukhtin waxaa leedahay baa laga bedelaa dhe wa fii bintin baa laga bedelaa wa ukhtin liqowlika maxaa yeele waxaa leedahay banaatun wa akhawaatun saasa dhehee bintun mfradkeeda mdakarka ah asalkiisa wuxuu ahaa banawun bitaxriiki اlcayni facalun saasuu ku yimaadaa markii la rabay in loo naqliyo mu'anadka ah facalun waa laga bedelay markaasaa ah waxaa loo naqliyey ficlun baa loo naqliyey haddii marka banawun ficlun aa ka dhigto maxaa leedahay bin wun soo dhihi maysid bin wun saasaa leedahay waawdaas ta u bedel markaa bintun inay waawda ay ahayd asalkeedana waxaa kuu muujinaayuu yidhaahday banaatun baa kuu muujina laakiin banaatu laamulkelimaheedii ma yaallaa ma yaallo laakiin bunuwada dambe uu sheegi doono way ku caddahay ilaa mulkelimaha u waaw ahaa akhawaatun waxay jamac u tahay ukhtun bay jamac u tahay ukhtun asalkeedii mufradkeedii mudakarka ah wuxuu ahaa akhawun sida kii horeba banawun uu ahaa akhawun waxay damceen inay u naqliyaan mu'anas markaasay waay ka naqli waxay ka guuriyeen facalun waxayna u guuriyeen fuclun ukhwun buu noqonaa marka hore fuclun u naqli ukhwun kadibna wada ta u bedel ukhtun akhawaat laamulkelima inay waaw tahay way ku caddaayen wa fii bintin wa uktin waxaa leedahay baa laga bedelaa dhe liqowlika banaatun wa akhawaatun saa u tiraahdo haddii la rabo sideeda marka in in iyadoo bintun ah in la jamciyo banawaatun baa la sida uktun baa akhawaatun loo yidhi waluquwa iyo walbunuwa walaaltinimada iyo wiilnimada wa fii tuka'atin tukaa marka ukhuwa waa fuculla bunuwana waa fuculla laamulkelimihii sow ma aragtid inuu waaw yahay ukhuwa iyo bunuwa mid kasta oo ka mida ah laamulkelimihiisa inuu waaw yahay soo jeedid laakiin waawdii waaw kalaa la jirto zaa'id ah marka waxaa leedahay wasankeedu waa fuculla laamtu way way way shidan tahay wa fii tukaatin tukaana waa laga bedelaa tukaa ah, usha lagu tuko baa la yidhaahdaa oo dadka waayeelka ay cuskadaan baa waxaa la yidhahdaa tuka ah. wa fii tuka'atin na waa laga bedelaa asalkeedana wuxuu ahaa wuka'atin buu ahaa wukaah wukaah fucala saas waa markeedii hore wawdii marka kaa loo bedelay markaasaa waxaa la yidhi tukaa ah. لأnnahu min tawaka'a baa laga keenay tawaka'a sawta facala soo maaha ta'daani marka waa zaa'id waawdaani sowfa-ulkelimihi inay dahay soo kuma cadda marka aan idhaahdo tawaka'tu marka aan idhaahdo waawdaan inay faa-ulkelimihi tahay soo kuma cadda ilan tawaka'a wasankeeda waa tafacala وma tilka byamiinika ya muusى qaala hiya casaaya atawaka'u عalayha wa biha calىa غanami wa fii tuklaanna waa laga bedelaa taadaasi waxay bedel ka tahay waaw tuklaan waa tala saarashada tuklaan asalkeedii wuklaan buu ahaa wa turaahin turaahna waa laga bedelay oo asalkeedii wuraah uu ahaa wa tujaahin tujaahna waa laga bedelay oo asalkeedii wujaah buu ahaa tujaah waa ku-aadka qofka tujaahaka ku-aadkaaga wa taqiyatin iyo is-ilaalin dhowrsi asalkiisa iyo asalkiisu wuxu aha marka waqiyatin saasuu ahaa iyo waqayri daalika kaas wixii soo raaca liqowlika maxaa yeele waxaa leedahay tawaka'tu baa dhehe faa-ul kelimaha sooma jeedi inuu waaw yahay tawaka'tu idan tuka ah fucala laakiin taadaani waaw bay kasoo gadoontay wa wakiilin tuklaana wakiil buu ka yimid faa kelimaha waa waaw kaaftana waa cayntii laamtana waa laamulkelimi marka tuklaan wasankeeda waa fuclaan waaye ta'daani waa faaulkelimihii oo waawda ahayd bay bedel ka tahay tuklaan fuclaan alif iyo nuunta u dambeydana waa zaa'id wa tuklaan soo lama dhaho wallaahu lmustacaanu calayhi tuklaan wawarihtu waan dhaxlay turaafna wuxuu ka yimid min wariha wuu dhaxlay faaul kelimihii waa waaw marka turaaf asalkiisii uraaf buu ahaa wasankiisi waa fucaal wاlwajhu iyo wejiga tujaahna wuxuu ka yimid min alwajhi walba laakiin wejigaaga wixii ku aadan baa tujaah lalahaa wاlwajhu tujaaha asalkeedii marka wuxuu ahaa wujaahun waa wasankeedana waa fucaalun wawuqiye wawuqiitu waa la idhowray waaye taqiya waqiya buu asalkeedii ahaa min waqaytu aniga waan dhowray ama waqitu waa la ilaaliy fawlkelimihii waa waaw qaaftaana waa caynulkelimihii laamulkelimahana waa ya-da wa qaaluu waxay dhaheen atlajahu wuu geliyey ay owlajahu wuu geliyey owlajahu hamzadan hore waa de hamsadii afcala welija baa kelimada asalkeeduu yahay welija wuu galay yalidu wuu gelayaa sidaa u tidhaahdo waritha yariu saa u tidhaahdo atlajahu awlajahu buu markiisa hore ah waawdii baa ta loo bedel markaas waxa la yidhi atlajahu wamataa kaanat faa iftacala iftacala fa'deed waawan markay noqoto ow yaa markay yaa noqoto qulibataanta baa loo bedelaa fii akari lugati luqada badankeeda oo lasaas khilaafsan jiraan baa meesha iska fahmee iftacala haddii faa-ul kelimaheeda ay waaw noqoto ama ya ay noqoto ta' baa loo rogaa kadibna ta'dii ka soo gadoontay faa-ul kelimihii waawda ahaa ama ya-da ahaa iyo iftacala ta'deeda zaa'idka labadaas taa baa la isku shidaa markaas wadalika ka qowlika waadoo yidhaahda itazantu waan miisaanmay min alwasni baa laga keenay markiisi hore wuxuu ahaa iw tazantu iftacaltu marka iwtazana iftacala markiis hore saasuu ahaa iwtazana kadib waxay sameeyeen iwtazana baa waxaa loo rogay ta ittazana soo noqon maayo kadibna laba taaood isku qabo ittazana ittasalana waa la mid iwtasala buu ahaa liannahu min wasala baa laga keenay kadibna labadii baa loo rogay labada taana waa laysku qabtay ittasala watacadtu min wacda baa laga keenay iwtacada kadibna labadii taa baa laysku shiday itacada watalajtu iwtalaja buu markiisii hore uu ahaa kadibna labadii taa-ood baa laysku qabtay markii midii hore oo wawda ahayd ta loo rogay qaala طarafatu bnu اlcabdi wuxuu yidhi ra'aytu اlqawaafiya yatalijna mawaalijan tadaayaqa canhaa an tawallajaha اlibar buu yidhi ra'aytu ra'aytu waxaan arkay alqawaafiya ru'ya basariya haddii aad ka dhigto mafcuulkeedii waa kaas yatalijnana waa xaalaynaya markaas haddii aad tidhaahdo waa ra'adii oo cilmiyada ahaydna yatalijna waxaa ka dhigaya mafcuulkeedii labaad raaytu aytu lqawaafiya waxaan ogaaday qawaafida alqawaafi waa jamcu qaafiyatin wuxuuna ula jeedaa alashcaar gabayada waxaan uu yidhaahday yatalijna inay galaan mawaalijan meelo madaakhil ah oo la galo bay gaba gabayadu galaan uu yidhaahday mawaalijtaasoo tadaayaqa canhaa ayada ay ka ciriiriyowday an tawallajaha alibar ay wuluuju libari waxaa ciriiri noqotay buu yidhaahday cirbaduhu inay galaan madaakhil cirbaduhu ay geli waayeen baa ashcaartu gashaahu yidhaahday taasaan ogaaduu yidhaahday waxaa laga rabaa marka yatalijna mawaalijan baa laga rabaa an tawallajaha alibar antaasi waxaa ka dambeeyana tadaayaqadan faacilkeedii baa ka soo dhalaaline alibarna waa jamcu ibratin waa cirbadda wa qaala naxwiyuuna waxay yidhaahdeen fii muftacilin bikafdi اlcayni ay bikasri اlcayni buu ka wadaaye bikafdi اlcayni wuxuu ka wadaa bikasri اlcayn min alyusri waxay yidhaahdeen muttasiruun saasay yidhaahdeen intaa hore aan usoo sheegnay waxay ahaayeen iftacala oo faa-ul kelimaheedu waaw yahay soo ma ahayn haddana waa faa iftacala oo ya ah itasara markii hore saasuu ahaa min alyusri baa ilaan laga keene itasara iftacala kadibna ya-dii baa waxaa loo rogay wafaawol kelimaha ahayd ta kadibna labadii taabood baa lasu qabtay itasara baa la yidhahday markaas mutasirun waa nin hanti haysta min alyusri baa laga keenay waubdilat ataaw taadii aydan lagu laabay min alyaa ya baa laga bedelay fii hintaani ya-daasoo ku dhex jirta hintaani asalkeedii waxay ahayd hinyaani bay ahayd liannahu min hanaa yahni baa laga keenay hanaa wuu ku celiyey yahni wuu ku celinaa sida ramaa yarmi oo kale saadaani marka waa faa'ulkelimihii nuuntaana waa cayntii ya-daas oo marka dambe ta loo bedeli doonana waa laamulkelimihii waxay yidhaahdeen marka hinyaani baa marka hore leeyahay ficlaani kadibna yaadiyo baata loo rogo waxaa la yidhaha hintaani wa dayta daytana waa laga bedelay iyo wakayta liannahu min hanaytu wa min qowlika baa laga keenay liannahu min hanaytu waa hintaani wa min qowlika baa laga keenay dayatun wakayatun baa laga keenay kaana min alxadiidi dayta wadayta wakayta wakayta baa la yidhahdaa saas iyo saas meesha soomaalida ay ka dhahdo sheeko caynkaas iyo caynkaas ama sidaas iyo sidaas aha dhacday kaana min alxadiidi kayta wa kayta a lahaa luqadda carabiga meesha annaga sidaas iyo sidaas aan ka dhahno dayta wa daytana waa la mid asalkeedii marka wuxuu leeyahay kelimadan waxay ahayd dayta markeedii hore waxay ahayd dayatun bay ahayd daya kadibna waxay sameeyeen ta'dii u dambeyday baa la jaray maxaa kuu soo haraaya dayun soo makuu soo dayun labadan yaa midda hore waa saakina midda dambena waa mutaxarika middaan dambe waa mutaxarikada marka ta u bedel oo maftuuxa ah dayta kaytana waa lamid asalkeedii kayatun bay ahayd tadii baa la jaray kayun bay noqotay kadibna ya-dii dambe oo mutaxarikadeed baa ta loo bedelay kayta bay noqotay wataau taada fii kiltaa ku jirtaa bedelun waxay bedel ka tahay min laami kilaa kilaa laamteeda bay bedel ka tahay ayuu leeyahay kelimadan asalkeeda oo kilaa ah waxay ahayd kilwaa bay markeedii hore ahayd sida dikraa oo kale idan kilwaa haddii ay ahayd oo dikra ay la mid tahay aliftu mazaa'id a waa asal waa zaa'id alifutaniiskii la mid noqone oo dikriga ku jirtay oo kale soo ma aha kaaftu waa faaul laamtana waa caynkii waawdana waa laamku waa zaa'id marka kadib waxay sameeyeen kilwa markeedii hore haddii uu ahaa aliftaas bay iska jareen haddii aliftii la jaray kadib waawdii waxaa loo rogay maxay alif oo maxaa loogu rogaa litacarufi aw maa qablaha markaasi waa noqotay kilaa bay noqotay kilaa marka waa taasaa kiltaa laakiin ta'deedu ayada waxay bedel ka tahay min laami kilaa kilaa laamteeda bay bedel ka tahay haddii marka kelimada asalkeedii kilwa ay ahayd oo laamulkelimaha uu waawda ahaa waawdii ta u bedel markaas ku dhawaaq markaas kilta wasankeeduna wuxuu noqonaa ficlaa saasuu noqonaya mafhuumaho wataau taada fii kiltaa ku jirta bedelun waxay bedel ka tahay min laami kilaa kilaa laamteeda bay bedel ka tahay wa an yakuuna waawan laamulkelimahaas inuu waaw noqdo baa amhalu ka fiican min an yakuuna yaa-an inuu yaa noqdo laamul inuu asalkiisii waa ahaa iyo inuu ya ahaa wax ishtiqaaqoo tusinaayo lama hayo laakiin waxay yidhahdeen inuu waaw yahay bay u badan tahay sababtoo ah waxaa badan taada inay beddel ka noqoto waawda way badan tahay laakiin taa inay beddel ka noqoto ya ma badna waalxamlu cala alakhari owlaa midka badan in lagu xambaaraana ka owlaysan midka yar in lagu xambaaro idan ibdaalu taa'i min alwaawi waa kaiir wa ibdaalu taa'i min alyaai waa qaliil amhalu baa kafuu ka fiican yahay min an yakuuna yaanum yaanahu lafduhu lafdigiisa idaa kaana waawan hadduu waaw yahay kilwaa asalkiisaasu hore u ahaa wallahu aclam